بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بنا آيات السقالات إلى آيات اللباطن إيشان سورة الأنفال آيات هنا وحي أهيد وإذ يعدكم الله bal waktigaa xusuusnaada alla idiin ballan qaaday xida daa'ifatayni labada qolo midood mid uun inaad ishaleelaysaan daxoolaha wado oo abuu sufyaan wada iyo quraashtii soo duushay ixda daa'ifatayni uu idiin ballan qaaday annahaa lakum inay idiin ahaan labada qolo mid ahaan watawaduuna idinna aada jeclaydeen anna kayra daati shawkati xoogga ta u saaxiibka a ah kayrkeed takuunu lakum inay idiin sugnaato kuwa abu sufyaan iyo hantida uu wado wayuriidullahu alla wuxuu rabaa an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo bikelimaatihi xukunkiisa iyo kalaamkiisa inuu ku sugo wayaqdaca uu gooyo daabiralkaafilin gaalada ciribtooda yacni marka qoladii hubaysneed waxaa laisuku kiin dhuftay in xaqu sugnaadaa la rabaa ilan qolo aan hubaysnayn xoolo wadata hadday helaan guul ma aha kunkii ninee soo duushay baa laiska horkeenay si xaqu sugnaado id wakti bay ahayd id yacidukum ka bedel markaan icraabayno hadaad doontana udkuru soo udkur bal haddana xusuusnaada udkuruu id wakti tastakiisuuna aada ka garbalabteen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba lakum uu idinku aqbalay annii anigu mumidukum waxaan idinku siyaadin idinku gurman bialfin kun oo min almalaaikati malaaig murdifiina oo isdabajooga oo qaarba qaarka kale daba joogaan wamaa jacalahu allah alla imdaadkaa kama yeelin gurmadkaa ilaa bushraa bishaare mooye ee waxaa weeye ilaahay sidiisa kaluu gaalada u jabin lahaaye idinkay bishaare idiin tahay oo inaad guuleysanaysaana iyo walitadma'inna inay xasisho bihi gurmadkaas sababtiisa quluubikum qalbiyaalkiinu wama nasru laakin gargaarku maaha ilaa min cindi illaah alla xaggiisa mooye malaa'igtaa faraha badana laydin keenay qalbigiina lagu xasilino waa laydin bishaarayn laakiin gargaarku bikayri malaa'ikatin buu xagga alla ka imanaya in allaha alla casiizun ka aaliba wey xakiimun oo falsan nabiylahi maxamed aleyh salaatu wasalaam markuu eegay saxaabadiisii oo saddex iyo dhowr iyo tobanah qoladii oo kun iyo wax la jira ah markuu eegay yuu nabiyulaahi maxamed go kore iyo go hoosuu qabay yuu gacanta taagtay allahuma intahli hadihi lcisaaba allahuma anjid lii maa wacadtanii intahli hadihi isaaba hadihi lcisaaba laa yucbadu fi lardi abada ilahu waxaad ii ballan qaaday ii dhammaystiroo isii intani hadday maanta baaba'do abubakar sidiiq baa intuu xagga dambe istaagay bui yaa rasuul allah kugu filan ducadaasi markaasaa allah subxaana wa tacaala bishaaradan yaa soo hormariyey id waqti bal xusuusnaada tastakiisuuna aada ka gargaar dalabteen rabbakum rabbigiin oo fastajaaba lakum alla idinku ajiibay annii anigu mumiddukum waxaan idinku siyaadin oon idinku gurman bialfin kun oo min almalaaikati ah. murdifiin oo isdaba jooga way isdaba socdaan wamaa jacalahu allaahu gurmadkaa alla kama yeelin jacaalahuda damiirkeedu gurmadkay u noqona ilaa bishraa bishaare mooye bishaarayn inaad guulaysanaysaan yay horseed u tahay iyo walitadmaina inay xasisho bihi gurmadkaa sababtiisa quluubukum qalbiyaalkiin laakiin xaqiiqadu waxaa weeye wama nasru gargaarku ma aha ilaa min cindi illaah alla xaggiisa mooye gargaar kama yimaado malaa'igtaa iyo waxaasoo dhan alla gargaarka sidiisa u sameeye idinkaa qalbiga laydinku xasilinaya in allaha alla casiizun ka qaaliba wey xakiimun oo falsan shay waliba siduu ka habsan yahi u maamulaayo waa kaad ka adkaateen id wakti bay ahayd waktigaasi yuqashiikum alla idinku daboolay annucaasa dheelalow amanatan aaminimo darteed qalbigiin uu xasiloo yahi oo aamin yahay o minhu min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wayunazilu uu dejiyey calaykum dushiinna min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ku dejiyey liyuahirakum inuu idin dahiro bihi biyaha oo xadaka aada iskaga maydhaan wayudhiba uu tagsiiyo cankum xaggiina rijza shayaani shayaanka waswaaskiisa waliyarbida inuu adkeeyo calaa quluubikum qalbiyaalkiina wayuhabita uu sugo bihi gargaarkaa iyo biyaha la keenayo alaqdaama gomadiin oydaan tagin oydaan cararin oydaan waswaasin waxay ahayd markii safkii iyo saf liisu galay gaaladu asxaabta iyo beder biyaha beder dhexdooda gaaladii joogaan bacaad yarina meesha wuu joogaayo oo boodah markaa saxaabadii way wada janaaboodeen oo biyay waayeen oo waxay cabaan bay waayeen shaydaan baa wuxuu yidhi awliye allana waad sheeganaysaa waana kuwan biyihii gaaladii baa haysata idinku meelaad martaan waxaad ku daharo qaadataan midna ma haysaa roob baa soo da-ay horta way dhulmoodeen kulligood way dhulmoodeen saxaabi saxaabada kamid wuxuu yidhi anagoo garhka sidaa u wada yaan yaan idhaha saaray bu nabiyullaahi maxamed mooye nabiyullahi maxamedna oo alla baryayo geed hoosi joogo kulli waa lulmoodnay lulmoodkaasi wuxuu horseed u yahay waa amni waa lulmadu waa xabsidii baa ka baxday markaasay xasileen nucaasku waa maskaxda noomkuna waa qalbiga marka waa maskaxtii maskaxda ahayd qalbigoodii baa degay roob baa alla u soo daasiyey dhulkii horta wuu ka nabay way ka qaateen oo way qabaysteen oo way cabeen oo way weyseeteen dhulkii wuu nabay dhoobana ma aha wuuna naba ciiddii iyo boodkii wuu nabay intaasoo dhani maxay u shaqaynayaan si qalbigoodu u adkaado dagaalka ugu dhiishadaan allah subxaana wa tacaala id wakti bal xusuusnaada yuqashiikumu nacaasa alla dheelalow idinku daboolay ood kulligiin wada hurdooteen amanatan aaminnimo darteed qalbigiinu aamiyo cabsidii ka baxday aaminnimadaasoo minhu min allahi ka ahaatay yunazilu uu dejiyey calaykum dushiina min asamaai samada xaggeeda ma an ka soo dejiyey liyuahirakum si uu idiin dahiro bihi biyaha oo xadakii yara iyo kii askarkaa ah iskaga maydhaan oo shaydaanku idinku waswaasiyey wayudhiba uu tagsiiyey cankum xaggiina sija shayaani shaydaanka waswaaskiisa awliye allana waad sheeganaysaan biyihiina waa koon wada janaab aad leedihiin yuu shaydaanku leeyahay iyo weliyarbida inuu adkeeyo xiro calaa quluubikum qalbiyaalkiina wayuthabita uu sugo bihi bilimdaad bihi bilmaai alaqdaama gomado idaan cararin id wakti bay ahayd waktigaasi yuuxii uu u waxyooday rabbuka rabbigaa ila malaaikati malaaigta muxuu rabbi ku yidhi malaaigta anii anigu macakum waan idinla jiraa mcinaa malaaigtiy duula fahabituu suga oo calool adkaysiiya aladiina kuwii aamanuu muminoobay taasu waa masalo ta kale saulqii waxaan ku tuuri fii quluubi aladiina kuwii qalbiyaalkooda kafaru gaalooba arucba cabsi baan ku tuuri fadribuu ka jara fowqa alacnaaq madaxa canaaq luquntana waa la yidhaha madaxana waa la yidhaha marka fadribuu fawqa alacnaaqi madaxa ee luqunta dusheeda ka jira waa madaxa intaa ka gooye wey unuqa madaxa laftiisa cunuquu ka mid yahay fadribuu fawqa alacnaaqi luqunta dusheeda ka jira wadribuu ka gooya ka garaaca minhu xaggooda kulla banaani faraha oo dhan macnaha xubnaha ay ku dagaalamayaan ka jira laleey faraha keliya hala cabire xubin kastoo ay ku dagaalamayaan ka gooyaa laleeyahay madaxa ilan madaxu waa luqunta dusheeda luquntii waa tan madaxiina waa dusha wey halkaa ka jara xubnaha ka googooya ay ku dagaalamayaan malaa'igtaa sidaa la yidhi laba nicmaa meeshan ku jirta allah malaa'igta wuxuu ku yidhi waan idinla jiraa anaa idinla jire qoladaa intaad u tagtaan suga oo isu muujiya oo u kaalmeeya nicmada kale ee qarsooni weeye gaalada qalbigoodan cabsi ku tuuri bu meeshan malaa'igtu ay gurmadkii ka yimaadeen oo qoladan laga calool adkaysiiyey gaalada qalbigoodii baa waxaa lagu tuuray cabsi baa lagu tuuray ilaah nicmadiisa wey cid kastaoo xaq ku dagaalamana waa sidaa wey id wakti bay ahayd waktigaasi yuuxii rabbuka rabbigaa u waxyooday ila lmalaaikati malaaigta oo uu yidhi anii anigu macakum miciinaan ahay malaaigtiy fahabituu suga oo dejiya oo calool adkaysiiya aladiina kuwa aamanuu muminoobay saulqii waxaan ku tuuri fii quluubi ladiina kuwii qalbiyaalkooda kafaruu gaaloobay caruub cabsi fadribuu garaaca oo ka jara fowqa alacnaaqi luqunta dusheeda ka jara waa madaxa wadribuu ka garaaca oo ka jara minhum xaggooda kula banaani farahoo dhan marka banaanku asal ahaan waa faraha weeye laakiin waxaa loo jeedaa xubnahay ku dagaalamayaan oo dhan ka gura daalika nicmadaa faraha badani iyo waxaa sidaa loo laynaya oo loo warasuulahu rasuulkiisana way khilaafeen waman yushaaqiq illaaha alla qofkii khilaafa iyo warasuulahu fa in allaha alla shadiid lciqaab ciqaabtiisu way daran tahay meesha waxaa ku jirta qofkii alla iyo rasuulka khilaafa alla uu ciqaabayaabaa meeshaa ku jirta jawaabkiibaa go-an jawaabkii marka aayadda dabadeedaa ku tusinaysa ilaahay wuu ciqaabayaa ciqaabta allana way daran tahay shiqaaq macnihiisu waxa weye shaqa waa kala jab waa kala jab weye dhinac bay u jabeen rasuulkiiyana waa dhinac wey siqaaqu waa sidaa wey daalika ciqaabtaa la ciqaabaya qoladaa gaalada ah biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha allay khilaafeen wa rasuulahu rasuul allana way khilaafeen waman yushaaqiq illaaha alla qofkii khilaafa dad badan ba hadday yihiin iyo warasuulahu rasuulkiisa ilahay wuu ciqaabaya fa in allahna subxaanahu watacaala shadiidulciqaabi ciqaabtiisu kay daran tahay wey daalikum xaalkaas liidinku waajibiyey liidinku dul xukumay faduquuhu dhadhami daalikumta cadaabkay ku dhici dhibaatada yay ku dhici daalikum cadaabkaa laidin waajibiyey iyo dhibkaa laidinku ridayo faduquuhu dhadhamiya waana lilkaafiriina gaaladan waxaa u sugnaaday cadaaba naari naarta cadaabkeeda waxaa weeye markii luqada carabta la yidhi wa ana lakum bay ahaan lahayd wa ana lakum ilan qolaa lala hadlaya marka waa la daahiriyey waxay gaalnimo waxay dhibka ku muteen yaa gaalnimada oo waa la daahiriyey dalikum ciqaabtaas idin ku dhacaysay faduquhu dhanamiya wa ana lil kaafiriina gaaladana waxa u ahaaday cadaab naar naar cadaabkeed ya ayuha alladina aamanu mu'miniinti fi inayde magacaas la inoogu yeelay waa inaan waa inaan isu qaadano idaa laqiitum markaad la kulantaan alladina kuwa kafaru gaaloobay zaxfan gurguure falaa tuwalluuhum ha u jeedinina alad baana dabado ha ka cararina waman yuwallihim qofkii jeediyey yowmaidin maalintaa duburuhu dabadiisa ilaa mutaxarifan inuu u xeelaysan mooye liqitaalin dagaal oo intuu qoladan ka yar hor cararo sidii isagoo carara iska dhigo uu kusoo ribaaleeyo ow mutaxayizan ku u dulmi mooyaane ilaa ficatin koox kale faqad baaa wuxuu la noqday biqadabin cadho min allahi alla xaggiisuu kala noqday wamawaahu meeshuu u dheelmanayaana iyagu degi doonaan jahanamo weeye wabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaado allah subxaana watacaala zaxfanta waxaa leeyahay zaxfi labada col markay isku soo dhawaadaan ordi soo garan maysa waa gurguuran oo saasaa loo dabadaa lagu siqi oo sidaasa looga gaban markii laisku soo dhawaado zaxfigu waa sidaa midda kale dad fara badan markay socdaan la dareemi maayo socodkooda waa zaxfi gurguurad baa la yidhi muminiintay markaad gaalada iska hor dhacdaan oo idinka hor yimaadaa idina ka hor tagtaan ha qofkii maalintaa carara inuu dagaal u xeelaysan mooyaane ama qolo kale u dunmi mooyaane cadho alluu la noqday jahanamuna gelaya marka waa beder meeshano marka suuratu suuratu aala cimraan yaa lagu sheegay qoladan reer beder ee carartay in loo dambi dhaafay marka cabdullahi bin cumar wuxuu leeyahay radiallahu anhu col yar baan raacay buui anagoo sariye ah waan cararay buui marka xaasanaasu xaysan waa la cararoy dadkii cararay baan ka mid aha madiinaan soo gallo yidhi annagoo isu haysana inaan ehlu naar nahay markaasaa nidhi aan madiine idinka joogno markaasaa haddana nidhi buu yidhi intaan nabiga u tagno bal inaan tooba leenahay iyo in kale aan nabiga u tagno aroortii salaada markuu usoo baxayey yaanu u nimid manilqowmi buu yidhi markaasaanu nidhi bu naxnu lfaraaruun kuwii cararay baanu nahay markaasuu yidhi bal antum lcakaaruun kuwii ku rogaal celiyey baa tihin buui ana alfia buui soo lama dhihin ia haloo dulma soo lama dhihin ana fiat lmuslimiina buu nabigu marka aniga ad ii timaadeena ma idan cararin buui marka qoladan ree beder waa loo dambi dhaafay ninkii beder cararay horta beder maalintaa iyada wax cararay ma jiro laakiin ciddii cararso oo ilaa hadda beder keliya maha zaxfi baa la yidhi colkaas oo isu timaadaan waa loo dambi dhaafay haddii ayna munaafiqnimo ka ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii fiicnayde idaa laqiitum markaad la kulantaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay zaxfan gurguura aada isu soo gurguuranaysaa isu soo siqaysaan falaa tuwalluuhum ha u jeedinina alag baara dabada culweynaha gurguuri dadku markay isku soo dhowaadaan sidaasaa loo gurguurano waa lagagaban ee socod ma jiro waman yuwallihim qofkii daba jeediya yowmaidin maalintaa man yuwalihim qofkii jeediyey yoomaydin maalintaa duburuhu dabadiisa ilaa mutaxarifan inuu xeelaysan mooye liqitaalin dagaal aw mutaxayizan uu u dulmi mooye ilaa fiatin koox kale faqad baaa wuu la noqday biqadabin cadho min allah ilan alla dartii buu usoo foofay marka shaqo loo kaco alla xaggiisaad usoo kacday alla xaggiisiibuu cadho kala noqday wamawaahu meeshuu qofkaasi u dheelmanayaan jahanamo weeye meeshuu ku hoyanaya wabisa waxaa xun almasiiru meel loo ahaada xun allah wuxuu leeyay falam taqtuluuhum ma idaan laynin markaad hubka kula dhex jirteen eed laynayseen idinku ma idaan laynin ee anigaa idin waafajiyey walaakin allaha alla qatalahum laaye wamaa ramayta ma aadan ganin nabiyullaahi maxamed o id ramayta markaad ganaysa walaakin allaha alla ramaa waxaa sidaa loo yeelay dagaalka laydinku waliyubliya lmuminiina muminiinta inuu imtixaano minhu alle xaggiisa balaa-an imtixaan xasanan oo wanaagsan imtixaan wanaagsan oy ka soo baxaan in allaha alla subxaanahu watacaala samiicun ka maqlo weeye caliimun oo og allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala markaad gaalada laynayseen idinku gacantaad qaadayseen allah baa idin waafajiyey oo laynta allah baa hirgeliyey inaad laysaan samaytana waxaa weye nabiyullaahi maxamed intuu cariiskii ka soo baxay oo cantoobo soo qaaday oo wuxuunu ku aqriyey yuu ku saydhay shaahad wujuuhulqowm buu markuu ku saydhay nin oo gaaladii ka mid ah, kaga dhacay kulligood marka waxaa laleeyahay dee adugu waad gacantaad ka saydhay waxa indhaha kaga saydhay waa allah baa laleeyay ee ku ganay waa allah baa laleeyay ilaa suuragal ma ahayn cantoobo nabigu leeyahay gaaladii oo dhan indhaha kaga wada dhaco suuragal ma ahayn anaa kaga wada riday buu alla leeyay wa tacaala dilkana markaad laynayseen anigaa laynta sabab u ahayo idin waafajiyeyo laynta sababkeeda anigaa lahaa oo sameeyey falam taqtuluuhum ma idaan laynin walaakina allaha alla qatalahum laayey ilaahay baa afcaasha afcaasha addoommada ilaahay baa abuura qoladan muctasiladii waxay leeyihiin afcaasha addoommada alla ma abuuray qofku isagaa ficilkiisa khiyaaro leh muctasiladu leeyihi falam taqtuluuhum ma idaan laynin walaakina allaha alla qatalahum laayey wamaa ramayta ma aadan ganin id ramayta markaad ganaysay walaakin allaha rama allah ganay an toobadii mintaa intaad qaadday ku saydhay ilahay baa indhaha kaga wada shubay adugu waad saydha un keliya waliyubliya lmuminiina waxaa ilaahay dagaalkaa idinku sahlay waxay ku cadfan tahay ilaahay sidaasuu idiin yeelay iyo waliyubliya lmuminiina muminiinta inuu imtixaano minhu xaggiisa balaaan imtixaan xasana wanaagsan imtixaan khayr lala doonayaa la imtixaanay oo dhibkan iyo waxaan dhacaya waa imtixaan in allaha alla subxaana wa tacaala samiicun ka maqlan weeye caliimun og daalikum almru daalikum xaaladda horta waa sidaa wa ana allaha allana subxaana wa tacaala muhinu kaydil kaafiriina gaalada xeesheeda iyo dhagarteeda alla wuu daciifinaya subxaana wa tacaala wax kastoy soo abaabulaan iyo wax kastoy hub la yimaadaan wax kastoy ciidan soo qaadaan allah baa daciifinaya kunkaa nin ee hubaysan saxaabada nin keliya faras ka watay miqdaad keliya yaa faras ka watay kunkaa nin ee hubaysan ee sahaydoodii iyo wax walba wata saddexdaa boqol iyo dhowr iyo tobankaa yaa ka adkaanaysa waxoodii oo dhan baa la daciifiyey kulli gebi ahaan wax alla waxay xeelad soo dabareen oo dhan yaa meesha ka baxday daalikum almru daalikum xaaladdu sidaa wey xaaladdu waa sidaa aada maqasheen wa an allaha allana muhinu kaydilkaafiriina gaalada xeeladeeda iyo dhagarteeda ilahi wuu daciifinaya subxaana wa tacaala in tastaftixuu mushrikiintii haddaad fatxi dalabteen in la idinkala xukumo faqad jaakum lfatxu waaba idin yimid fatxigii wain tantahuu haddaad nahyoonataan fa huwa nahyoonaadkaasaa khayru lakum idin khayr badan wain tacuduu haddaad ku noqotaan duulimaadka dib dambe nacud annana waan ku noqonaynaa inaan idin baabaino walan tuqniya idinkagama filla cankum xaggiina fiatukum jamaacadiinu shaan shayna walow kasurad haba badnaatee waan allaha allana subxaana wa tacaala maca almuminiina muminiinta maceeda weyn meeshan abujahl baa wuxuu yidhi ilaahayo labada qolo midkii riximgoysa oo waxaan la aqoonin keenay ilaahu jabi <coughs> midkii riximgoysa marna wuxuu yidhi ilaahu midka iyagii xaq ku taagan guusha siiyo ka kala jabi way alla baryansoba istiftaax waa waxa waa alla bari waad haysaan baa lagu yidhi wixii aad sheegayseen waad haysaanoo labada qolo midii fiicneyd baa guushii heshay wey waabaad haysaan baa lagu yidhi abujahal lixdan iyo sagaal nin yaa la dilay cuqba bayno abi mucaydna inta la qabtaybaa meel inta la taagay la dilay sidaa toddobaatankaasa laga dilay in tastaftixuu haddaad gargaar dalabtaan fatxi dalabtaan oo alla ka dalabteen faqad jaaakum lfatxu fadcigu waaba yimidba waa sidanba nabigiibaa guulaysay wain tantahuu haddaad nahyoonataan ood reebtoontaana xumaanta iska daysaan fahuwa nahyoonaadkaasaa khayrun lakum idin khayr badan wain tacuduu haddaad ku noqotaan duulimaad dambe nacud annana waa ku noqonaynaa inaad idin baabaino idin jabino walan tuqniya idinka deeqi mayso cankum xaggiina fiatukum jamaacadiina shay-an shayna walow kasurat haba badnaatee wa ana allaha allana subxaanahu watacaala maca almuminiina muminiinta maceeda wey qolo kastaoo xaq ku taagan alla gargaar ku siinaya yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiey adiicu llaha alla adeeca oo ka tala qaata wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca walaa tawallow ha ka jeesanin canhu can irasuuli ah, damiirka waa la keli yeelo canhu can irasuuli baa layidhi allaoo la adeeciyo rasuulkaoo la adeecana waa islamidun marka waxba dhib male canhuda waxaa loo celin karaa can idaacati daacada ha ka leexanina marka sidaa hore aynu ku dayna insha allah yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinti adiicu llaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca walaa tawallow ha ka jeetanin canhu can irasuuli iyo xaqu wado waantum idinkuna tasmacuuna aada maqlaysaan ood fahmaysaan wey antum tasmacuun aada maqlaysaan idinkoo maqli hadiidina wey innagana hadda wayna haysataa ogow qur-aanka kariimkaa markii lagugu dul aqriyo lagu keeno hadaad ka jeesato rasuulkii baad ka jeesatay ogow hamoodin berigaa o waxay kusoo degtay meel hibla beder bay kusoo degtay ma ah meel kasta oo qur-aanka haddii wacdiyo oo lagu soo hordhigo adoo maqri haddaad ka jeedsato mushrikiinulcarabun baad lamid noqon wax kale meesha ma jiraan wa antum idinkuna tasmacuuna aada maqlaysaan walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina qaaluu yidhi samicnaa maqallay wahum iyaguna laa yasmacuuna ma maqlayaan oo ma fahmayaan kuwa waxaa laleeyahay waa mushrikiinta iyo waa munaafiqiinta labadaba waa laleeyahay kuwa intay dhegaysteen oo maqleen aan fahmin oo diiday oo samicnaa waa dhacnaa yidhi waa munaafiqiintana waa laleeyahay waa mushrikiintana waa laleeyahay labadabana way ku rumoobi karaan walaa takuunuu muminiinta ha ahaanina kaladiina kuwii qaaluu yidhi samicnaa maqalayo wahum laa yasmacuuna mana maqlayaan uma fahamsana nin baan beri anagu meel qaxooti a joogna xaq baan u sheegay markaasuu i warninga waxaad sheegi inuu xaq yahay waan garana laakiin qawsulacdam hadalkiisiibaa waa hore galay hadalkaaga geli maayo inuu <laughs> ma jirto cajiib buu ahaa iska sheegay ina shara dawaabi dhul socodka waxa ugu shar badan cind allahi kuwa dhagaha lawey oon xaqa maqlin albukmu oo eh, afla oon xaqa fahmin aladiina kuwa laa yacqiluuna aan fahmin waxa dhulka socda waxa ugu shar badani waa waxaan waxna maqlin waxman fahmin waxna ku hadlin marka dee xoolaha eh, xoolaha dhuljoogtaaba ka soo qaad way caqli xun yihiin laakiin gaalada way dhaamaan gaalada way ka caqli badan yihiin marka dadkaa la sheegaya ee nabiyullaahi maxamed aan raacin iyo alla raacin way shar badan yihiin kuwa ugu shar badanee dhulka jooga weyaan ina shara dawaabi dhul socodka kuwa ugu shar badani cindallaahi alla agtiisa asummu kuwa dhagahala weeye oon waxba maqlaynin albukmu oo afla oon waxba fahmaynin aladiina kuwa laa yacqiluuna waxba aan garanayn walow calima allah alla hadduu ka ogyahay fiihim kuwan xaqdiidayaasha dhexdooda khayran khayr hadduu ka ogyahay la asmacan wuu maqashiin lahay wuu fahamsiin lahaa len dhawaaqa way maqlayaan wuu fahamsiin lahaa walow asmacum hataa hadduu fahamsiiyana qalbigoodii baa qalalayo latawallo way jeetan lahay wahum mucriduuna way jeetan lahay waa isla midu way jeetan lahay hadduu ilaahay khayr ka ogyahay horta wuu fahamsiin lahaa xataa hadduu fahamsiiyo qalbigoodu meesha uu joogo way jeetan lahay way ka tegi lahayn xaqa alla hadduu ku ogyahay fiihim kuwaa dhexdooda khayran khayr hadduu ku ogyahay la asmacahum wuu maqashiin lahaay wuu fahamsiin lahaa walow asmacahum hataa hadduu fahamsiiyo latawallow way jeetan lahay wahum iyagona mucriduuna ay jeetadeen hadda innagana waa sidoo kale haddii qofka khayr uu alla ku ogyahay ninka jigsiga jooga ee masjidkan jooga ama suuqa jooga hadduu alla khayr ku ogyahay xaquu fahamsiin waa dhab weligaa hadhihin qur-aanku waagaasuu soo degay weligaa hadhihin adigu ku huseeya yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintey istajiibuu aqbala oo yeela lilaahi alla iyo walirasuuli idaa dacaakum rasuulku markuu idinku yeedho limaa yuxyiikum wax idin noolaynayo maslaxadiinna ah xaqa laydinku yeedho jihaadka laydinku yeedho waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala dhex gelin bayna almari qofka iyo wa qalbihi qalbigiisa qalbiga allah xukuma waanahu allana ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin celin muminiintii ilaahay rasuulku markay idin yeedhaan oo wax idinka idin dana idinku yeedhaan aqbala hadiidine aqbala horay ka yeela wax dan a markii laydinku yeedha waa qur-aankan oo kale inaga danteena linoogu yeedhaya soo maaha waa inaan aqbalaa in saxaabi oo la yidhaahdo saciid bin mucalla ama sacad bin mucalla la yidhaah yaa isagoo tukanayo nabiga u yeedhay intuu soo maray ma ajiibin hade salaad buu ku jira markaasuu yimid war maxaad ii ajiibi weyda yaa rasuulallah waan tukanaya buui soo ilaahay ma dhihin buui aayadan istajiibu lilahi walrasul idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka intaanbuu nabiga ku daayey intaasuu ugu daayey wuuna ammaanayo khayr buu u sheegay war wax fiican ma kuu sheegaa buu ku yidhi khayr buu u sheegay marka culimada qaar baa waxay ku fasireen hadal muhima salaada dhexdeeda haddaad tidhaahdo inayna salaada buraynin culimada qaar baa yidhi hadalmuhima ila nabigii baa la hadlay marka nabiga hadduu ajiibi lahaa salaadu kama burtee marka culimada qaar baa yidhi wax alla wixii salaada u dana ama hadal lagama maarmaana ah waa la hadli karaa buri mayso waa fikrad midaas bal halkaa inoo taala taas waclamu ana allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi allah subxaanahu watacaala qofka iyo qalbigiisuu kala dhexgeli qalbiga allah xukumo wey macnuhu adu qalbigaaga ma xukuntid qalbiga muminka allah subxaana wa tacaala gaalnimaduu ka celin qalbiga gaalkana muminnimadaa laga celin waxaa wey qalbigaaga adu ma xukuntide allah baa xukumo wuxuu doono ku shubo wuxuu doono fahamsiiye nabilahi maxamed aleyh salaatu wasalaam wuxuu ku alla baryan jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diini iyo in badan ku celaalin jiray markaasay saxaabadu yidhahdeen yaa rasuul allah miyaad noo baqaysaa markaasuui nacam maa min qalbin ilaa wabayna ilaa bayna asbucayni min asaabici araxmaan qalbi ma jiro laba farood oo alla leeyahay ku kala dhex hadalka anigu ma dhihin nabiyulahi maxamed baa yidhi sidaa ilaahay baa farale anigu ma dhihin nabiyulahi maxamed baa yidhi qalbi kasta oo jira ilaa bayna asbucayni min asaabici araxmaan marka qalbiga waxaa xukuma allah baa xukumo gadgadiy oo marba meeshuu u jihayo u kaca aduu qalbigaaga ma xukumtid marka ilaahay bari inuu qalbigaaga kuu suga wey waa sida yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu aqbala yeela lilaahi alla iyo walirasuuli idaa dacaakum markuu idinku yeedho rasuulku limaa yuxyiikum wax idin noolaynay limaslaxatikum markuu idinku yeedho waclamuu ogaada ana allaha alla yaxuulu inuu kala dhexgeli bayna almari qofkii wa qalbihi oo qofku uuna qalbigiisa maamulina alla maamulo waanahu allana ileyhi xaggiisa tuxsharuuna laydin shirin wattaquu wattaquu ka baqa fitnatan fitno iyo ciqaab laa tusiibanna aan asiibaynin oon gaar ku noqonaynin aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey oo minkum idinka idin ka mid a ah, khaasatan gaar ahaan masaladana aayadana waa aayad cajiib war dadkii iska ilaaliyaa lay masiiba markay dhacdo dadkii macsiyada sameeyey oo sababka ah ku gaar noqonay dadkoo dhan bay wada saameen taumu saalix waalix kulli way wada ku dhici markay ku dhicina waxaa weeye markay ku dhici waxaa weeye markii dadkii macsiyadii dhibaatada ku jiray wax laga qaban waayo isagoo wax laga qaban karo balaayadii way wada asiibi dadkii dhacday abaartii baa wixii oo dhan ku dhici laakiin haddii dadkii macsiyada iyo xumaanta samaynayay laga qabto hadday diidaanna laga tago iyagoo bay ku dhici doonta marka ayadan waa cajiib wey nabigaa wuxuu yidhi dad socda oo meela yaa balaayo ku dhacday dhulka iyo waxbaa la go-ay caaishaa tidhi yaa rasuul allah miyaan dadkii fiicfiicnaa la socon way la socdeen buuli balaayadii baa saamaysay laakiin qiyaamaha qolo waliba caqiidadeeda kusoo bixi bui nabigu alay slam marka macnaha waxaan ka wadnaa qofka dambiilaha ah balaayadan khaas ku ahayn dambiilihii sababtu ah ninkan balaayada aan khaas ku ahayn iska ilaaliyo seed isaga ilaalinaysaa dee ka qabta dembigan ay ku jiraan ee dhibaatada horseedaya haday diidaanna ka tagaba meesha uga tagaba oo ka kaca weyn wataquu ka iska ilaaliya fitnatan fitno ciqaab iyo cadaab laa tusiibanna aan asiibaynin aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyo dambiilayaasha oo minkum idinka degmada khaasatan gaar ahaan iyo kulligiin idinku wada dhici waclamuu ogaada أن الله الله سبحانه وتعالى شديد العقاب عقابتيش way daran tahay عقابتيش way daran way hadaad iska qaban weydaan dambiilaha oo xumaanta ka hortagi weydaan de عقابتي الله halka taalo way wani isteegay wallahu subhanahu wa ta'ala